alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed waslama tasliima kaiira xadiiska kun iyo laba boqol iyo toban wa can caishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam assiwaaku maharatun lilfam assiwaaku cadaygu maharatun lilfami tahaaruu u sabab yahay yacni afka la taahirinayo oo waxay culammadu yidhahdeen shuraaxdu matahara iyo mitahara labadaba waa loo dabdiyaa waa ikhtilaafu dabdin in miimka la kordhigo iyo in lahoos dhigo haddii miimka lahoos dhigo oo layahay mithara waa ismu aala weeyo waxay noqonaysaa waa mifcaladii oo ismu aala weeyi waxaa laga tilmaamaya waa aaladii tahaarada lagu tahaaro qaadanaya ee wax daahirinaysa saasay noqonaysa iyadu waa cadda mithara marka la yidhahdo mathara marka la yidhahdo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen wuxuu u dhacayaa waa masder macnuhu u dhacaayo ismu faacil u dhacayo oo wakhtiyada qaarkood masder soo aroora iyadoo looga jeedo bimacnaa ismi faacil looga jeedo marka mahara in laga tilmaamayo muahira mahara la yidhi oo masderkii ah laakiin waxaa loo jeedaa ismu faacilkii baa loo jeedaa oo mutahira ah marka waxa weeye taasna waxay noqonaysaa cadaygu maharatun ay mutahiratun waa mid daahirinaysa lilfami afka ayay daahirinaysa afka ayay daahirinaysaa haddaad masdarnimada u daysana waxay noqonaysaa waa sababu mahara ay sababu ahaara ahaaro waa mid u sabab ah wuxuu u yahay ahaaro afki inuu daahir noqdo oo nadiif noqdo bimacnaa afki inuu nadiif noqdo ayuu sabab u yahay waayah mardaatun lirabbi yadana sidii oo kale weeye oo in la yidhaahdo waxa weye mardaatun ay murdiyatun waa masdar ismu faacil macnuhu u dhacayo ay murdiyatun waa mid raalli gelinaysa lirabbi rabbi raalli gelinaysa ama macnaha masdarnimada aad u dayso aad tidhaahdo mardaatun ay sababu mardaatin waa raalli ahaansho sababtii wuxuu sababayaa raalli ahaansho lirabbi rabbi ka raalli noqdo ayuu sababaya rawaahu nasaa'iyu xadiidka nasaa'i baa soo wariyey wabnu khusaymata ibnu khusaymana waa soo wariyey fii saxiixihi saxiixiisa ugu soo wariyey biasaaniida saxiixa waxay ku soo wariyeen sanadyaal saxiixay ku soo wariyeen wadakara albukhaariyu bukhaari wuxuu sheegay raximah allahu fii saxiixihi saxiixiisa gudihiisa xadiiskan waa ku sheegay wuxuu ku sheegay hada alxadiisa kanoo xadiiskana uu ku sheegay dakarada marka waxa weyaan mafcuulkeedii waa ismu ishaara alxadiisana waa cafu bayaan ama waa bedel wadakara albukhaariyu bukhaari waa sheegay raximah llahu fii saxiixihi saxiixiisa gudihiisa wuxuu ku sheegay hada alxadiisa kanoo xadiiskana uu ku sheegay tacliiqan ay mucallaqan xaaluu mucallaq yahay buu sheegay bisiiqati ljazmi siiqo goyn ana u mucallaq ah oo loo soo raray oo loo tacliiqiyey si markaa majzuum ah oo go'an fa qaala waxau yidhi bukhaari wa qaalat caaishatu radia allahu canha caaisha waxay tidhi allah raalliha ka noqdee dabeedna xadiiska ayuu markaa eh, keenay nabiga sidaa yidhi calayhi salaatu wasalaam marka mucallaqa waxaa la yidhahdaa xadiiska markaan eh, darafka cidda ka sii warinaysa aan la sheegin cidduu ka maqlay ee waxa weeye markaa la sheego saxaabiga ama wax saxaabiga ku dhow la sheego oo darafkan sokee ee markaysagaa soo xigtaa cidda xadiiska soo warinaysa soo saaraysa soo xigtaa inaanu sanadkii markaa waxaa ka xidhiidhsanayn ee xaggan soke ka go'an yahay ka'annahu shay soo laallaadoo kale lagu shabbahay shayga soo laallaadee aanad gaadhaynin sanadkii waxaanu gaadhayn weeye markaysaa markaa halka uu ku joogaa oo cid wax ka warin jiray oo soo gaaray ma aha waa cidaanu soo gaadhin taasaa waxaa laodhanaya mucallaq baa laodhanaya marka bukhaari wuxuu leeyahy mucallaqaad fara badan buu leeyahy ee mucallaqaadkiisu waxay u qaybsameen qaar majzuum ah oo uu jasmiyey oo uu yidhi marka waxaweye siiqo jasmiya ku sheegay iyo qaaraanu jasmin kuwaanu jasmin maxaa loo jeedaa kuwaanu jasmin waxaa loo jeedaa inuu siiqatu tamriid ku wariyey yacni siiqo marka waxa weeye muhayarusiiqaa laga dhigay xukiya iyo ruwiya iyo yacni dukira iyo yani waxaa laga dhigay waxa weeye mabniyun lighayri ilfaacil yani ficilku inaanu faacil u binaysnayn oo lighayri ilfaacil u binaysan yahay baa laga dhigay taasaa laga dhigay marka siiqada waxa la siiqatu tamriid bale waa siiqa cudurayna yani kaanahu in wax ku jiraanoo kale in lagu tilmaamayo in lagu tilmaamayo yani haaliban yani shayga aan la hubin baa loo isticmaala laakiin marmar waa dhacda axaadiista saxiixa ah inuu bukhaari u isticmaalo siiqatu tamriidka mucallaqaadka bukhaarina way fara badan yihiin laakiin haalibkooda axaadiisu meel kale ku xidhiidhiyo saxiixa ka mid ah ayuu meellah isagoo mucallaqa ku keenaya ya kun iyo saddex boqol waa ka badan yihiin axaadiista mucallaqa ee bukhaari soo aroorinaya haalibka axaadiistaasi isla kitaabkay ku xidhiidhsantahy oo meel kale musnad ahaan ugu soo wariyey meel kale ayuu musnad ahaan isagoo xidhiidhsan oo sanadku mutasil yahay oo xidhiidhsan yahay ugu soo wariyey marka laga reebo ilaa boqol iyo lixdan ya kun iyo saddexda boqol iyo dheeraadka haalibkooda iyagoo mawsuul ah oo sanadku xidhiidhsan yahay buu mawdic kaleoo saxiixa ah ku soo arooriyey laakiin marka waxaweye ilaa boqol iyo lixdan meelaha inay ku sheegi jireen baan filaya ayaanu markaa meel kaleoo saxiixa ka mid a ah, aanu isagoo mawsuul oo sanadku xidhiidhsan yahay aanu ku keenin marka ta hadallada ku dhacaysee la odhanayo waxaweye mucallaq buu bukhaari ku keenay waa kuwaas aanu meel kale ku xidhiidhin oo saxiixa ka mida ah. marka kuwaasaa labadaa qaybood isi qaybsamaa kuwan kale meelaha kale uu ku xidhanaya laftooda waa dhacday markaysaga inuu siqatu tamriid fii bacdi alaxyaan ku keeno taasna way isweydiiyeen culammadu say isu waafaqaysaa siqatu tamriidka iyadoo waxaan la hubin loo isticmaalo ama la ogyahay daciifkiis amaba aan la hubin iyo marka waxa bukhaari marna siiqatu tamriid oo mucallaqa inuu ku keeno xadiis keli ah marna mawdic kale oo saxiixa ka mida ah isagoo mawsuuloo oo sanadkiisu xidhiirsan yo mutasil ah oo musnada ah uu ku keeno ya ahlucilmiga qaarkood baa taa ka jawaabay markii dambe caddeeyey waxay yidhahdeen xaafid alciraaqiyo siday sheegeen ibn xajar iyo wuxuu ugu keenaa xadiis marka uu meel kale ku xidhiidiyo saxiixa oo meel kale uu ku xidhiidiyo saxiixa ka mida siqatu tamriid mucallaqa wuxuu ugu keenaa yacni lafdigii ayuu marka waxa weeye macnaa bilmacnaa ku wariyey ama waa ikhtisaariyey sababtaasu marka waxa weyan yani siqatu tamriidka uga dhigay ee maaha tadciif inuu uga dhigay marka waxa maaha waa dhici kartaa shaygan marka waxawan yani markaa siqatu tamriidka lagu wariyaa inuu sugnaado saxiix noqdo inaan noqon mid walba waa dhici karta waxaanay culammadu yidhaahdaan bukhaari wuxuu mucallaq ahaan ku keeno saxiixiisa oo siiqo jasmiya ku keenaa waxay tahay waa saxiix bay yidhahdeen culammadu waa saxiix bay yidhahdeen marka xadiiskani cala kulli xaal waa xadiis saxiixa wuxuuna ugu daray bukhaari inuu mucallaq ahaan ku soo wariyey bisiiqati aljasmi wuxuu kuugu darayaa inuu marka waxaweye xadiiskani saxiix yahay si uu kuu adkeeyo si uu taa kuugu sii adkeeyo ayuu uga jeeda marka xadiidkani waa saxiix waxaanu tilmaamayaa cadayga faa'iidadiisa ayuu sheegay laba faa'iido xadiiskani sheegay waa mide waa mid rabbi raalli gelinaya cadaygu allah baa ka raalli noqonaya mar hadduu allah ka raalli noqonaayo rabbi raalli gelinaayo dee ma aha marka waxa weeye shay iska caada a ah ma ah allah wuxuu ku raalli noqdaa wax marka waxa wanaagsan oo sharcan fiican oo wanaagsan ayuu ku raalli noqdaa marka caado fiican inay tahay la odhan maaye waxa la odhanaya waxa weye waa shay marka waxa weeye yani rabbi lagu caabudaayo weeye marka cadaygu oo marka waxa weeye markaa mashruuca ya shaygu marka leey waa mashruuc waxaa asaalatan loo isticmaalaa shayga ama waajibka ama mustaxabka baa loo isticmaalaa shaygu hadduu mubaax yahay oo labada dacal siman yihiin oo aynay kala awlaysnayn si xaqiiqaa ah looma yidhaahdo waa mashruuc ya waa mubaax baa la waa mubaax waa mustawa tarafayn labada dacal baa siman ma kala doorroona cadaygu sidaa maaha adigu waa mashruuc waa sunne waa sunne waxa weeye in la waajibiyaaba lagu sigtay nebiga hadduu amri lahaa waajib buu noqon lahaa xadiiskii horeynu ku soo aragnayna marka kow cadaygu waxa weeye waa wax rabbi raalli gelinaya oo rabbi ka raalli noqonaya laakiin waa marka niyo tacabuda qofku ula yimaado wey ila shay kastoo qurbo oo rabbi loogu dhowaanaayo waa in lagula yimaado maxay niyatu tacabud haddii loo sameeyo cala sabiil caada dee waxa weye ma noqonayso wax rabbi ka raalli noqonaya noqon maayo shayga rabbi ka raalli noqonaya waa inuu yahay shay cibaada ah shay qurba ah rabbi loogu dhowaanayo shaygii inuu caado noqdiyo inuu cibaado noqdona maxaa kala sooca waxaa kala sooca niyada niya maxay qabataa waxay qabataa waxa weeye tamyiizu alcibaadaati can ilcaadaat wa tamyiizu lcibaadaati bacdiha can bacd ahlucilmiga saasay yidhahdaan niyadu cibaadaadka iyo caadooyinkay kala socdaa shaygu inuu caado noqdiyo inuu cibaado noqdo hadduu suurada isaga eg yahay waxaa kala saaraysa niyada marka caado looga jeedo caaday noqonaysa marka cibaado looga jeedona cibaaday noqonaysa ka soo qaad maydhashada janaabada ruuxu ka maydhanaayo hadduu cala sabiil caada uu u samayn lahaa dee waxa weeye marka way ka baxaysaa marka waxaan yani qusligii cibaadadaha waa ka baxaysa waxay noqonaysaa qabowsi baad isaga maydhatay iyo nadaafad ayaad isaga maydhatay ya tahaaradii sharciga ahayd lamaad iman saasay noqonaysa tahaarada janaabada ka maydhanaysa waa tahaara sharciya waa tahaaro sharciga cibaade ah wey marka shay suurada isaga eg ayaa marna cibaado u dhici kara marna caado u dhici kara ka ghusl ljumuca maydhashada inuu maydho jumcada hadduu cibaado uga jeedana cibaaday noqon oo amarka sharciga inuu qaato fuliyo uga jeedo ya guslu yowmi ljumucati waajibun calaa kulli muxtalim waa tiraa sharcigaa ku amray inaad maydhato maalinta jumcada markaa sidaa daraaddeed u maydho ilaahay adoo ugu dhowaanaya niyada haddaad u samayso waa cibaado qurba oo ajar lagaa qoray laakiin waxa maalinta jimca waa la maydhaa iska maydho nadaafadu way fiican tahay dee qusligii markaa cibaadada ahaa lama iman isagoo maydhaanu maydhan waa maydhay mana maydhan yacni waa maydho biyaha waa ismariyey oo dee markaa waa isnadiifiyey laakiin maydhashadii sharciga ahayd ma maydhan ee qurbada ahayd ee rabbi ugu dhowaanayo sababtana maxaa keensatay waa xagga niyada waa niyada ayaa sababta inaanu niyeyn maydhashadii cibaadada ahayd inaanu markaa niyeyn ayaa sababta inay cibaadada ka baaqto shayga labaad wuxuu yahay waa mahara lilfami afkii ahaaru u yahay ahaaro ayuu afkii u yahay waa nadiifinaya jeermisyadii iyo markaysa waxyaalaha noocaas iyo huuradii ayuu ka nadiifinaya raa'ixadii xumayd ayuu ka tegsiinaya afkii waa wanaajinaya fawaa'id kalena waa leeyihi labadan faa'ide waa labada faa'ide ee xadiisku sheegay wey yacni fawaa'id kalena waa leeyahay oo fawaa'id sixiya ay markiisa waxaa ka mid tahay quruxdu ay ka mid tahay oo dee waxa weeye ilkihii markay huuro leeyihiin iyo marka la cadeeyey ay cad yihiin dee isku mid maaha iyo mar waxa weye huuradii marka waxaan ay saaran tahay ilkaha dhexdooda ay muuqato markaysa marka ficindheeladii inay ku jiraan yani markaysa ay ka muuqato dee isku marka waxa qurux maaha isku qurux maaha marka sixada iyo caafimaadkiina waxa weye waa ku jiraa marka fawaaiddu xasri ma aha oo laguma koobaayo laakiin labada faa'iide ugu bidhaanta dheer ayaa marka laynoo sheegay xadiiska kun iyo laba boqol iyo koob iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo labaiyo labaatan wa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi alfitratu khamsun fitradu waa shan aw khamsun min alfitra waa shakun min alraawi ama shan baa fitrada ka mid ah yacnii shayga markaa wanaagsan ee sharcigu amray ee waxaweeye ku saabsan yacni khisaalkii ku saabsanaa qofku markaysaga jidhkiisa iyo nadaafadiisa iyo waxyaalaha ku saabsan ee waxa weeye markaa lagu abuuray marka inuu sameeyo ay u fiican tahay ayaa markaa shantaasi ka mid yihi kow alkhitaanu gudniinka ka mida ah, laysgudo walistixdaadu istixdaadka ka mida ah, bimacnaa timaha hoose in la xiiro istixdaadku waa in timaha hoose la xiiro weeye wa taqliimu aladfaar iyo ciddiyaha in la guro ciddiyaha in layska guro wa natfu libti iyo kilkilada in la rifo timaha kilkilada ay wa natfu shacri libti kilkilada timaheeda in la rifo oo bimacnaa waxa weeye markaa rifis lagu jaro waqasu shaarib shaarubaha in la gaabiyo shantaas weeye muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay alistixdaadu xalqu lcaana istixdaadku waa in timaha hoose la xiiro weeye wa huwa xalqu shacri aladii xawla alfarji waa xalqu shacri timihii in la xiiro weeye alladii timahaasoo xawla alfarji xubinta taranka hareerihiisa ku sugan yacni xubinta taranka timaha u dhow ay dadku yidhaahdaan shicrada yidhaahdaan timaha in la xiiro waxay ka mid tahay khisaal ka mid xadiidkan wuxuu tilmaamayaa shan umuurood oo khisaalulfitra ayuu sheegayay waxaa ka mida ah waxa weeye in shaarubaha la gaabiya ka mida ah. shaarubihii hadday dheeraadaan xoogaa dee ma fiicna waxa weeye qofku wuxuu cabbaayey iyo wixii o dhan bay gelayaan dadkii kale qudhoodu waa ka yakhyakhsoonayaan wuxuu markaysaa cunaya iyo wuxuu cabayaba waa uga horaynayaan saas aawadeed yani waxa weeye yani sida marka wanaagsani ee sharcanna laynoo sunneeyey in la gaabiyo shaarubaha weeyaan shaarubaha in la xiiro maaha waa la gaabinaya waa qasu shaarib aimada qaar waa diidi jireen xirista la xirayo xalqu shaaribi mulah waata imaam maalik uu yidhi timaha markaa shaarubaha in la xiraa waxa weeye waa yani shaygii khalqigii oo la bedelayo kalu ka dhigay yani marka khalqi bedelaadoo kale wey in la xiiro ma aho makiinada la mariyo laakiin waa in la gaabiyaa waa in la gaabiyaa marka gaabinta la gaabinayaa waxay noqonaysaa marka waxa sunna ayay noqonaysa sunnay noqonaysa sida jamaahiirta culamadu qabaan timaha kilkiladana in la rifo iyadana waa sunna weeyi oo dee waxa weeye haddii markaa timihii kilkiladii marka la iska daayo meesha waa qarmuunaanaysaa sharmiska iyo waxaasoo dhanna waa ku ururayaan waxa kastoo sharcigu ina amro waxay inoogu jirta maslaxa iyo faa'ida inoogu jirta maslaxada iyo faa'idada aan garanno ama yaynaan garan ya ashyaada qaarkood maslaxada iyo faa'idada waa garanaynaa yani maslaxada inoogu sugan iyo sababta caynkaa laynoo yidhi ashyaada qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay inaga qarsoonto inu garan weyno marka sharciga laakiin hoggaansan loo hoggaansamayo daraaddeed waa in loola yimaadaa waa in loola yimaadaa marka marka lala imanayo waa in loola imanaya niyo tacabuda waa in loola imanaya qofku aan uga jeedin keliya inuu waxa weeye markaa isnadiifinayo aan uga jeedin ya ama caado uu samaynayo waa inaan uga jeedin waa inu marka u sameeyaa niyo tacabuda oo qurbo ah oo uu rabbi ugu dhowaanayo oo rabbi ku caabudayo oo amarka sharciga fulinayo sidaas yadaa waa inu uga jeeda wa taqliimu aladfaar ciddiyaha in la guro hadday tahay ciddiyaha waxa weeye markaa gacmaha iyo kuwa addimadaba waa in la guraa aan la daynin marka inay iska baxaan oo marka iska joogaan aan loo dayn yagana waxa weeye dee dhib baa ku sugan haddii la daayo waxaa markaa imanaysa in waxaweye jeermiski iyo waxaa soo dhameeyo uskagiba ay ku ururaan marka ciddiyaha hoostooda jermiskina markaysa halkaa ay ku ururaan qofki caafimaad darre ka qaado waxaa kaloo iman karta in waxaweye tahaaradii ay gaari weydo oo tahaaradii uu ruuxu tahaaro qaadanayey yani markiisa u gaadhsiin waayo oo dee waxaweye meelaha qaarkood yani marka waxaweeye yani marka ay ku adkaato marka inuu gaadhsiiyo xagga marka waxaweye kalena dee bahalbahal buu iska shabbahaya hadduu iska guriba waayo o iska daayo saa isaga baxaan kaannahu dee dugaagoo kale u yahay dugaagoo kale u yahay ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin ashyaadani waxweyan waxay noqonayan waajib bay noqonayaan bacdu ahlicilmi baa yidhi xadki markaa markaa ay waajibnimada ku xambaareenna waxay noqonaysaa culamada saa tidhi waa afartan maalmood xadiis baa sheegaya inuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam u wakhtiyeeyey ciddiyaha guritaankooda iyo waxaweeye marka kilkilada rifisteeda iyo shaarubaha gaabintooda nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu u wakhtiyeeyey riwaayaadka qaarkood waxay sheege uqita waxaa nooloo wakhtiyeeyey afartan maalmood waxaa laga tilmaamaya aqsaa xaddin ma aha ka hor lama samaynayo ma aha ee waxaa laga tilmaamaya hadduu qofku daayo daayo daayo intaa ma dhaafi karo intaa ma dhaafin karo yacni muraadka looga jeedaa saas yadaa weeye marka waxaa naloo xadeeyey naloo waqtiyeecinka riwaayo kale oo yani marka waxaan yani ka dhigaysa waqata rasuulkaa noo waqtiyeeyna waa jirtay waayah marka cidyahana waa in layska guraa kuwa addimada iyo kuwa gacmahaba dadka qaarkood waxaa laga yaabaa kuwa gacmaha inay iska guraan laakiin kuwa addimada aynay gurin ya marka tan noocaasna waa inaan la samayna labadaba waa in laska guraa labadaba waa in laska guraa istixdaadka isaguna ka mid a ah. timaha hoose inuu iska xiro iyadana marka waxa nadaafadda ku jirta ruuxii isnadiifinayo oo tahaaradiisii uu ruuxu daahira noqdo oo nadiif ah oo yani noqdo sharcigu waxa wanaagsan waa in nadaafadda waa in amraya waxa weye in markaa sunno sharciya laga dhigay oo cibaado rabbi loogu dhowaanayo in laga dhigay cadaygii iyo yani waxa timihii hoose in la xiiro iyo yani waxa timaha kilkilada in la rifa iyo waxaad garanaysaa waxa weeye markaa tahaaro heerka ugu wanaagsan in waxaweye dadkii la amray gaaladu waxaweye markaa dee qurunoo dhan bay markaa waxa kaydsataa waa gaala qurun ley sida ictiqaadkooda iyo wuxoodu u xun yahay iyo caqiidadoodu ay u xun tahay ayaa akhlaaqdooda iyo dhaqankooduna u xun yahay yani waxaweye xumaantana ay ku dadaalayaan saas aawadeed bayna marka waa nadaafaddii markiisa ayna ku dadaalayn yani wax nadaafada ayna samaynayn yani qurunkiiyo najaasadu waa ku badan tahay xisan iyo macnawiyan mid walba macnawi ahaan sida markaa najaasa ugu sugan tahayba xisi ahaanna ay ugu sugan tahay najaasadii iyo najaasadii ay dhex dabaalanayaan ay ku dhex jiraan ilaa gaalada qaarkood qarmuunkooda aad ka yaabayso markay kusoo agmaraan yani waxa ka soo bannafaya aad markaysa wax la yaabayso waa la yaabaan qaarkood markaysa waa muslimiinta nadaafadooda waa la yaabaan oo xilli walba waa maydhayaan caynkan oo meeshii waxa wax ka soo baxeen markaysa markaa waa maydhayaan markuu yani korka u fadhiisto waxaweye waa soo maydhayaan waxaweeye mar kasta waxaweyan waa weysaysanayaan yani waxaweya nadaafadooda markaysa marka waa la yaabaan aad yo aad bay marka ula yaabaan waayahay alkhitaan khitaanku waa gudniinka gudniinkuna wuxuu ka mid yahay khisaalulfitru ka mid yahy yacni ashyaada diiniga ee sharcan layna amray ayuu ka mid yahay taasuu ka mid yahay alkhitaan marka la yidhaha waxaa soo gelaya ragga iyo dumarkuba inay isgudaan ayaa soo gelaya maaha khitaanku inuu ku gaaryaho keliya ragga Ah, waxaa qaarkood la yidhaahdaa raggaa khitaan la yidhahdaa gudniinkiisa dumarka markaa waxaa khitaan lama yidhaahdo markaasaa magac kaloo loo isticmaalay soo qaateen dadka qaarkood oo yidhahdaan khifaad baa la khifaad way jirtaa khifaad in la yidhahdo lakiin khitaanna waa la yidhahdaa kan iyo kanba waa lagu magacaabaa gudniinka dumarka sidaa loo yidhahdo alkhifaad ayaa alkhitaanna loo yidhahdaa labada mid walba la yidhahda gaaladii waxay yidhaahdeen gudniinkan iska daaya dumarka la gudaayo hablaha la gudaayo iska daayay yidhahdeen ha gudina wax faa'iidina kuma jirto waxay yidhaahdeen gaalo faa'iida kuma jirto dumarka in la gudee ha gudina waa xubnihii taranko laga ciyaarayo oo dhalandoorin lagu samaynayo taasina waxa weye xuquuqdii ilmahoo lagu tumanayo saas aawoodee waxay ka dhigeen beryo dhoweyd siday soo saareen jariimay ka dhigeen in hablaha la gudo gaaladu waxay dhahen waa jariimo ya dadka hadda jooga waddannada markaa waxa gaalada jooga aad waxyaalaha looga kantaroolo waxaa ka mid ah hablaha inay gudaan waalidada waa lagu qabsada haddii gudaan wakhtiga ay hablaha soo kaxeeyaan ee marka waddannadii ay ka yimaadeen ay booqdaan oo ku soo noqdaan markay dib ugu laabtaan yacni waxa weye waa la dabagalaa waa la hubiyaa waddannada qaarkood waxay gaadheen in hablaha la baadho in la soo gudiyo in kale haddii la soo gudo waalidkii waa lagu maxkamadaynaya cuquubu kala kulmaya yani gudniinkii sharcigahaa baa loo diidan yahay xataa taa keliya ma aha waddannada islaamka waxaa la doonaya in lagu fardi yeelo hablaha gudina waddannada qaarkood waxaa la siiyey dhaqaale fara badan baa la siiyey maxaa lagu bixiyey dhaqaalaha si ay markaa gudniinka hablaha u joojiyaan waagii hore waxay odhan jireen ay ku dhuuman jireen gudniinka fircawnigaa ha la joojiyo ha la joojiyo kan fircawniga ha la gooyo markii dambe waa fidsadeenba waxaa bay yidhahen kulli ha la joojiyo ha laga tago wax alla wax faa'iido u leeyahy ma jirta bay yidhahdeen waa in laga tagaa saas yadaa yidhahdeen maca kulli asaf waxaa la yaab leh dad wadaadda loo yaqaanaa inay marka waxa weyaan yani hor kaceen iyaguna ama lacag ha la siiyo ama si kale ha ku dhacdo addeedna ay yidhaahdeen gudniinka habluhu waa xaaraan muftigii hore masar wuxuu yidhi waxaan idiin sheegay hore idinku sheegay in hablaha in la gudaa ay tahay xaraam xaraam xaraam saddex goor bu ku celinaye horaan idinku sheegay axad culamada islaamka ka mid oo sidaa ma jiro dhammaan madaahibtu waxay isku waafaqsan yihiin inuu gudniinku markaa yahay mid mashruuca ya waajib ha ka cabiraan ama sunna ha ka cabiraan ama makruma ha ka cabiraan ama mustaxab ha ka cabiraan gudniinka habluhu inuu mashruuc yahay isla ogoliyi marka in la yidhahdo waxa weye waa xaraam in la yidhahdaa waa mukhaalif liijmaci alculamaa ijmaaci culamaday khilaafsantah culamado dham waxay ku kulansanaayeen ya bay ka hor ah, khilaafsantah wasiirkii markaa joogee sixada ayaa qaatay oo warkii markaysaa muftiga run mooday markaasuu lama gudi karo hablaha maxkamaddii masar baa eh, burisay oo tidhi waxaasi ma jiraan waxa weeye xaran ma aha waa mid waxa weeye markaa eh, xaaraan lagu sheegi karo ma aha lamana marka waxa weye taxriimin karo oo lama mancin karo marka gaaladii waxay rabaan oo dhaqaale fara badan iyo fan mani badan lagu bixinayaa sidii loo joojin lahaa hablaha guditaanka la gudayo saasay ku bixinaya dee gudinkuna waxa weye sharcigu ku suganyey shareicadiinu ku sugay qaar kalea ka sii daray markaasaa waxay yidhahdeen inama iyo hablaba midna in la guda maaha waa dhaqan diin maaha waa iska dhaqan iyo caadooyin hore oo qadiim oo iska jiray weeyaan qaar kalaa sidaa yidhi in la gudana waxa weeye hablo iyo inamaba la gudaa dee shareecadeennaay ku sugan tahay waxay ka mid tahay khisaalulfitra fitradu waa wax diini ah oo lala imanayo fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha ay ilzamuu fitrat allah fitrada ilahay laazima fitrada waxaa loo isticmaala bimacna diin marka diinka wax ka mida weeye diinkii bay ka mid tahay diinkii ayay ka mid tahay xadiiskii maxaa ku so aroortay saxiixa wuxuu tilmaamaya ruuxa markaa dikriga hurdada markaa yidhaahda hadduu habeenkaa dhinto maata cala alfitra fitradu ku dhintaa nabigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam xadiiskuna saxiixuu ku sugany hadduu dhinto habeenkaas maata cala alfitra fitradii buu ku dhintay riwaayo kale waxay sheegaysaa maata cala alislaam islaamnimuu ku dhintay marka fitradu waa diinkii waana taa binasi alqur'aan laynagu yidhi laazima saa laynagu yidhi waxaanay ahayd inama iyo hablaba guditaanku waa jiri jire gaaladu markii hore waa diidi jireen gaalada nasaaradu gaaladu iskuma jirtay qolada yuhuuddu gudniinka markaysa waxan waa qabtay oo iyagu marka waxan waa isgudi jireen hadda maarata laakiin kiristaanku waa buryoqabo lakiin yuhuuddu waa isgudaan saas aawoodee heraqla markii waxa weeye uu riyooday wuxuu ku riyooday melikulkhitaan baa soo baxay melikulkhitaan wuxuu idhi boqorkii gudniinka ayaa soo baxay saasuu ku riyooday yacni nebiga soo bixitaankiisa ayaa markaa lagu bishaaraynayey markii loo sheegay oo la yidhi rasuulkii guditaanku waa soo baxay ayuu markaa u yidhi yaa isguda markaasaa la yuhuud baa isguda mu ogeyn markaa carabtu markaa inay isgudaan dabeedna wuxuu is wuxuu ka soo baxayaa yuhuud buu ka soo baxaya yuhuud ayuu ka soo baxayaa buu is kadib baa marka waxaa in yar dabadeed nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu soo baxay la sheegay nebiguna risaaladda u diray yacni markaa e, ergey u diray risaaladda sida oo islaamnimada ugu yeedhay markaasuu dee dadkii weydiiy ma iskudaan carabtu haa wa iskudaan markaa maan moodayn buu yidhi waxaan islahaa yuhuud buu ka soo baxay saasaan islaha marka nebigu calayhi salaatu wasalaam sharcigu la yimi waxaa ka mid a ah, gudniinkaa ka mid a ah. waa rasuul guditaan ku baaqaayo wy yani saas wy axaadiistiisana waa taa ku sugan qur'aankana waa laga deliishadayba allah wuxuu yidhi uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifan wamaa kaana min almushrikiin allah nebiga wuxuu u waxyooday calayhi salaatu wasalaam raac milladda ibraahiim milladda ibraahiimna waxaa ka mida guditaankaa ka mid a nebi ibraahim waa isguday nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam waa xadiiska bukhaari iyo muslim wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina ibraahiima ikhtatana wa huwa bnu amaaniina sana yacnii nebi ibraahim waa isguday isagoo siddeetan jir ayaan darre waxaa qaarkood inay axaadiistii nebiga sala allahu aleyh wasalam aynay qiimaynayn arrinka noocaasoo kale marka ka warramaya odhanayaan yuhuudda kitaabkooda waxay ku qoreen yacni waxa weeye ibraahiim oo sagaal iyo sagaashan jir ah ayaa isguday maxaad kitaabka markaysa markaa yuhuudad ka doonaysa muxarafka ah la beddelay ee iyagu ku tasarrufeen xadiiskii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa yaalla bukhaariiyo muslim soo wariyey da'duna intay sheegeen ma ahe waa ka yar tahayoo siddeetan jir buu isku guday nebi maxamed baa sheegay calayhi salaatu wasalaam marka haddaad nebi maxamed rumaysan tahay maxaad marka warkiisa u aqbali weydi intaad markaysaa waran lagu kalsoonayn oo ay gaalo yani marka gaaladii yuhuudda ku tasarufeen oo siday doonaan u galeen waxay doonaan taxriifiyeen waxay doonaan bedeleen aad marka cuskanayso aad odhanayso markaysaa dadka doonaysa taarikh inaad uga dhigto aad rabto dadka taarikh inaad uga dhigto kitaabku muctamadba ma aha lama cuskan karo ilaahay baa sheegay binasi alqur'aan inuu muxaraf yahay oo la bedelay yuxarifuuna alkalima can mawaadicih yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicih kuwa yuhuudda waxaa ka mid ah qowm kelmadaha ka beddelaya meelahoodii kitaabkoodu waa muxaraf saas aawadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay yani waxa weeye laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum sharcigeenna wax ka hor imanaya xataa haddii aynay sheegin oo wax sharcigeennu aanu ka warramin hadday ka warramaanoo sheegaan wuxuu nebigu yidhi xadiiska bukhaariga laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum hana rumaysanina hana beensanina laakiin sharcigeenna wax khilaafsan sharcigeennu siduu uga warramay si ka duwan wax ka warramaya haddii ay sheegaan markaa waa la beeninaya waxaa loo beeninaya inuu marka waxa sidii warkii xaqa ahaa ee dhabta ahaa yani marka waxa siduu ilaahay inoo sheegay siduu rasuulkiisu inoo sheegay inay tahay qur'aanka iyo xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam saxiixa ah sida ku sugan si khilaafsan hadday sheegaan dee lama cuskanayo waana la beeninaya waxa la odhanaya sidaa ma aha waa beentood ee sidan kale weeye waa sida marka uu sheegay yani marka xadiiska nebigu sheegay xadiiskii nebiguna wuxuu sheegay inuu nebi ibraahim isku guday yani siddeetan jir isku guday saasuu sheegay yani asaadiirta kale ay sheegeenna dadka waxba in lagu ahriyo maaha yani waxa weeye waxyaalaha noocaasi asaadirta ay sheegeen in marka lagu ahriyo maaha tawaariikhda markaysaga la sheegayo taarikhaha sidaan sheega sidaan sheega taarikha aan marka waxaan yani sanad lahayn oo ashyaada qaarkood markaysaga ay tahay dad waxay malmaleeyeen ashyaada qaarkood ay tahay waxyaalaha khuraafaada lasoo guuriyey ashyada qaarkood waxyaala aan la hubin ay tahay yani waxaweye see loo ictimaadaya iyadoo waxa weyaan markaa yaqiintii la hayo ayaa shakiya loo leexanaya maxaa shaki ugu kalifaya ya yani nabiga calayhi salaatu wasalaam baa warka dhayda ka caddeeyey ina ibraahiima ikhtatana wahuwa ibnu amaaniina sana bilqaduum bukhari iyo muslim baa la wariyey yani nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu khitaanku markaysaga yahay diin alfitratu khamsun aw khamsun min alfitra alkhitaan yani markaa gudniinkii inama iyo hablaba la gudayey waxay ka mid tahay diinkay ka mid tahay diinka mar hadday ka mid tahay waa in sidiisa loo aqbalaa weliba madhabka shaaficiyadu wuxuu qabaa inama iyo hablaba in laysguda inay waajib tahay oo haddii aan laysgudin lagu dambaabayo hablaha markaysa waxaan yani kolay khilaaf badan baa galay sunne miya yani mustaxab miya makrumo miya waajib miya yani aqwaashu intuba waa ku jiraan marka qowlkan odhanaya waa waajib waa qowl qawi ah waa qowl xoog leh wakhtigii nabigan calayhi salaatu wasalaam waa jiri jirtay in marka hablaha la gudo oo qof dumara oo dumarka markaa guddo ayaa jiri jirtay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo wariyey inuu ku yidhi ashimii walaa tunhikii yacni waxa weeyaan in yar ka goo yacni caarada wax yar ka qandhifo ka jar hoos laakiin ha ugu xeel dheeraan yacni gudniinka fircawnigii waxa weeye sharcan mid bannaan maaha waa xaaraan oo in marka waxa weeye markaa gunta lagu ursado oo laga jaro oo marka haddana dhinacyada laga raaco markaysaa dhinacyada haddana laga jaro oo haddana markaysaa la qodbo waxyaalaha noocaasi waxa weyaan waa waxaan bannaanayn oo xaaraan ah waana marka waxa yani jariima weeye ya yani waxa weeye taas waa yani waxaa ku sugan dhibaato badan sharcigu kuu sheegayna ma aha laakiin hareerahan waxba in laga jaraa ma bannaana waxay xataa culammadu yidhahdaan hareeraha markaysa waxa laga jarayo haddii gunta lagu ursado mag dhammaystiran baa ka waajibta ya mag dhammaystiran ayaa ka waajibta iska tayilmar ah ya marka xaggaa la taaban maayo caarada yaree kore ayaa in yar laga jaraya inna laga tegaya taasaa markaa la samaynaya gaaladu waagii hore waa diidi jireen markaysa waxaan gudniinka inamada xataa laftooda waa diidi jireen nasaaradu laakiin akhiiran waxay ogaadeen caafimaadka inay u fiican tahay oo dee waxa weeye markaa meeshan e, daboolan jeermiskii baa ku ururaya najaasadii baa ku sugnaanaysa dabaad marka waxa weeye markaa waxaa caafimaad darray sababaysa waata baarada iyo waxyaalahaasi ay ku samaysmaan ay marka waxaweyan markaa yani qarmuunka marka ay noqoto yani waxyaalaha noocaaso kale waata ka yimaadaan marka waxaweye xataa cudurra laga qaadaa oo waxaweye marka sarataanka yan kansarka waxyaalaha laga qaaday ka mid tahay xubinta taranku kansar qaado yani waxyaalaha laga qaaday ka mid tahay yani markaa gudniin la'aanta saas aawadeed dadka markaysaga isguda kansarku waa kaga yaryahay meelaha kaga dhacaya dadka aan isgudin asbaabo kale wuu ku yimaadaa sababtanna waa ku yimaadaa marka waxaweye waa kala yaryihin waa kala yaryihin kan marka hadda hablaha ayay hadda gaaladii ku dhegan yihin kaasna waxay leeyihin wax manficii kuma jirto wax maslixii kuma jirto maslaxada wayna garan wax kastoo sharcigu inoo sheego ina amray waxa weeye maslaxa ku jirta inagu aan garanno ama yaynaan garan waxay maanta garan waayeenna dib bay ka garan doonaan laakiin dadka qaarkood baa waxay gaaladu marbay yidhahdaan dabagelaya oo daba raqlaynaya de saxna maha saas inama iyo hablaba in la gudi jirayna xadiiska nebigu waa sheegaya idaa jalasa bayna shucabiha alarbac yani wajaawaza alkhitaanu alkhitaan faqad wajaba alghuslu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay yani labada marka mid walba guditaankii buu sheegay ya yani waxa weeye markuu galmada sheegaayey maydha waajibinaysa wuxuu tilmaamay labada marka waxa weeye gudniin yani labada mawdicee guditaanku ku dhacay markay waxa weeye isdhaafaan xaaladda noocaasa ayaa marka waxa maydhu ka waajibaysa ya in allaha laa yastaxi min alxaq ilahay xaqa kama xishoodo marka shayga xaqa in la caddeeyo weeyaan marka xadiiska iltaqa alkhitaanaan qaar baa yidhi waa takliib baa looga jeedaa war xadiiska kale caddaynaya takliib inanay ahayn mid walba khitaan la yidhahdo culamaau luqana dhammaan waa tilmaameen markaysa markaa khitaan in la yidhaahdo yani xataa ka hablaha oo khifaad in la yidhahdaa diidi mayso khitaanna in la yidhahdo labadaba waa la yidhahdaa labadaba waa la yidhahdaa marka fitradii inay tahay in waxaweeye marka waxaweeye khisaal fitra lagu daray oo ashyaadan kale siday marka waxawe tahay tacabud rabbi lagu caabudayo ayaa marka kanna ilahay lagu caabuday ilahay lagu caabudaya ta kale ibraahim in la raaca la amray miladii ibraahimna waxaa ka mid ahay guditaankaa ka mid ahaa an ittabic millata ibraahiima xaniifa qur'aankabay ku suganta qur'aanka ay ku sugantay markaasaa maanta dad waxay leeyihiin waa dhaqan weeye waa dhaqan markiisa markaa yani gaboobay ama waa dhaqan carbeed ama waa dhaqan yuhuud iyo carabi lahayd yani markaa weeyaan macnaheedu waxay tahay halaga tago haddii la doono halaiska daayo yani maadaama marka waxa weeye dhaqan cid gaari lahayd ay tahay ha iska daayo ya dhaqanna maaha waxa weye waa diin shaygu hadduu markaysaga xataa dhaqan ahaan jiray hadda diin baa laynooga dhigay oo nebi maxamed la yimi calayhi salaatu wasalaam ya marka dee waxa weeye waa in nebi maxamed la raacaa oo diinkiisi la qaataa oo shaygii marka waxa sharcan layna amray inuu la nimaadno waa la nimaadnaa inay xataa marka waxaan cid u ahayd dhaqan diidi mayso in innaga diin laynooga dhigo diin laynooga dhigo cidda ka dhigaysaana waxa weeye waa allah iyo rasuulkiisa allah iyo rasuulkiisana in la ateeca waajiba atiicu allah wa atiicu allahna ateeca rasuulkiisana ateeca marka waxa weeye gudniinku yani waa shay sharciya weeye cidda doonaysa waxan inay faafiso oo dadka marka buuriya qabiya laga dhigo oo inay wada baaro weynaadaan loo daayo diinna kama talin caafimaadna kama talin yani dadkiina waa luminaya dadkiina waa luminaya ya xadiiska hadda aragtaana bukhaariiyo muslim soo wariyey midba wuxuu ku leeyahay waxaa jira buu yidhi yani xadiis aan xoog badnayn baa jira oo sheegaya gudniinku inuu fitro yahay sheegaya yani saa sheegaya yani fitradana waxaa markaa Eh, sidaas marka la yidhahdo waxaa ka soo hormartayba inuu markaysaa dhaqan yahay ya yani inuu dhaqan yahaa ka hormartay xadiisku xaggaana ka xoog badnayn miisaanka lagu miisaamayo xadiiska nebigu kan baa saxiixa kanaan saxiix ahayn kanaa xoog badan kanaa xoog badnayn muxuu yahay qof waliba ma ayuu ula tegayaa haddii markaysa marka qof waliba isagu iska xukumaayo ama jaahil ha ahaado ama markaa mutacalim yani wax eh, cilmiga ka garanaya ha ahaado ama midaan aqoonba lahaynoo geba ha ahaado ama mid cilmile ha ahaado ama mid aqoon maadiya bartay oo diin aan baran ha ahaado yani waxa weeye hadduu mid waliba caqligiisun iska ictimaadayo odhanayo anigu marka waxa wixii ila muuqatay inuu sax yahayna waa saxiix waxa ila muuqataana saxiix ma aha sidee waxa weye diinku u ilaanshamaya xadiiska nebiguna waxa weeye waa waxyi maqaam weyn baanu diinka ka joogaa waa bayaankii shareecada caddaynayey qur'aanka caddaynayey wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxaa qur'aanka loogu soo rogay nebiga calayhi salaatu wasalaam si uu nebigu u caddeeyo muxuu ku caddaynaya sunnadiisu ku caddaynaya aqwaashiis iyo ficiladiisu ku caddaynaya ficilka uu nebigu samaynaya waa ficil marka waxa sharci ah odhahdu odhanaya odhah sharciya wey ya shayga u amray yacni waxa weeye xataa caado laguma xambaaraayo marba hadduu nebigu amro ama allah amro waxaa lagu xambaarayaa shaygaas inuu yahay shay diini ah oo sharciya inuu yahay shay mubaaxa xataa markaa ma noqonayo waayo amarku muxuu keensanaya wujuub buu keensanaya an ittabic millata ibraahiima xaniifa faa'idala'aan baa markiisa waxaa loo amraya sidaa layna amray waa in markaa loo hoggaansama la raaca waxyaalaha ayaan waxaa ka mida axaadiistii cadcaddaydee nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo aayaddii qur'aanka ahayd an ittabic millata ibraahima xaniifa iyadoo allah sidaas uu u sheegay nebiguna axaadiista ku sheegay oo kaga warramay inta dadka qaarkood ay iska indhatiraan oo ay ka indhalaabtaan ayaa wuxuu markaa cuskanayaa nusuus iska caam oo mawduucyo kale ku saabsan ya yacni waxa weeye laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim oo xaakimbiye diidaysa markaa in la isku duub yaa bini'aadamka sida ugu wanaagga badan baa loo abuura wuxuu leeyahay yacni waxa weeye xubnihiisa waxaan faa'iido lahayn kuma jiraan mar haddii waxaan faa'iido lahayn ku jirin waa inaan la taaban oo ayaa yidhi addoommo ilaahay baynu nahay mar haddaynu addoommo ilaahay nahay waa allah waa inaan u hoggaansannaa shaygii markaa la sidaa yeela waynaana odhan maxaynu u yeelaynaa ya saa waynana odhan waa u hoggaansannaa inuu allah ina inuu rasuulkiisu ina in la sharci gareeyey taas yadaa waa inu u raacnaa oo ugu hoggaansannaa waynana odhan ilaa caqligayagu garto uma hoggaansamayno dee hadday noqoto ilaa caqligayagu garto yani marka uma hoggaansamayno hadday noqoto dee caqligu qofku markiisa caqligiisu raacaya sharciga raaci maayo maxaana la amray sharciga inu raaco taasaa la amray in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay nebiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaan raacayaa bes waxaa lay waxyooday wax kala raaci maayo allahna wuxuu in amray marka waxyiga munazalka in la raaco ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi wliyaa yani kan laydiin soo dejiyey xagga rabbi laga soo dejiyey raaca waa qur'aanka iyo xadiiska xadiiskuna waa waxyi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa ya addoommo mar haddaynu nahay sida sharcigu in amro waa inaynu hogaansannaa shaarubaha gaabiya sharcigaa inagu yidhi waa inu gaabinaa timaha kilkilada rifa sharcigaa inagu yidhi waa inu rifnaa timaha hoose xiira sharcigaa inagu yidhi waa inu xiirnaa cidyaha gooya sharcigaa inagu yidhi waynu goynaa iska jarnaa yani isguda sharcigaa inagu yidhi isguda waynu isgudnaa ya yani saas yadaa wey bal hadduu qofku markaa yidhahdo hadda markaa xubnahayga taaban maayo ka warran oo shaarwaha ma gaabinayo ila khalqiga ilahay bay ka mid yihiin adigu maad abuurin oo uu iska sii daayo markaysa markaa labaatan sano ay shaarwuhu baxaan ka waran ya oo kilkirada aanu rifin oo iyaguna marka weligoodba iska baxaan oo timaha hoose aanu xiirin oo weligood ay iska baxaan yani marka maxasuu noqonaya yani waxa weeye ashyaada markiisa iyadoo ilaahay abuuray haddana waxa weeye siduu sharcigu in amray waa in loo hogaansamo la raacaa ilmaha haddii lahay xudhurta laga goyn maayo ka warran ila waxa weye markaa abuurkay ka mid tahay waxbaa ka goynaya iska jiite iska tahay markay ka go'da aragn soo khalqiga ilahay kama mid ahayn marka waxaan yani madheertu kama mid ahayn ya madheertan ka laalaadee xudunta markaysa waxaan ugu rakiban dee abuurka ilahay bay ka mid ahay ya waa la guntaa waa la xidhaa marka la xidho inta kale dheeraadkaa la gooyaa inta kale markaysa waa la sugaa goortay go'ayso haddii la intaana hagoyna u daa markaysa dhinaciisa ha taalle ka hor yacani waxa weye sharciga waxaa loo baahan yahay in loo hogaansamaa loo baahan yahay qofku hadduu rumaysan yahay sharciga haddaanu rumaysnayn inuu isku qarqariyo ciro isku qarqariyo ma aha oo yidhahdo markaysa aayad baa sidan tidhi iyo xadiis baa sidan yidhi iyo yacani waxa weye sidaasi markaa diinka kama mid ahayo war diinka haddaanu rumaysnayn ha iska yidhahdo si cad markaa diinka ma rumaysnayn lakiin hadduu rumaysan yahay sharciga waa inuu u hogaansamaa raacaa dadkana waa inaanu markaa tashwiish aanu ku gelin waxaanu markaysaa garanayn waxyaalahan marka leeya maslaxa kuma jirto iyo faa'iida kuma jirto waa waxaan marka aan la garan ashyaa badan baa la odhan jiray waxyaalaha noocaasi sidaa ma aha xaqiiqatan waagii dambe loo soo noqdo la ogaaday marba gaaladu waxay odhan jireen yacni xadiiskii uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu duqsi ku dhaco yacni quusiya ay odhan jireen dee jeermiskii baa lasii badinaya kadib waxay ogaadeen in marka waxa weeye taas uu jermis ku dhimanayo in la quusiyo inuu jermis ku dhimanayo ogaadeen gudniinkii inamada saas si leeg bay ka odhan jireen iminka waxay ogaadeen caafimaadka inuu wax ka tarayo oo markaysa marka uu fiican yahay xataa kan kale marka hablaha yani dhakhaatiirta qaarkood waxay sheegeen oo caddeeyeen inuu marka caafimaadka wax ka tarayo ya oo dee waxaweye ifraazaad baa markaysa marka yani yani soo daayaan marka meelahani ay soo daayaan haddii marka waxaweye aan la taabanin waxan waa ku ururayaan waxa weeye dhibaatay sababayaan xataa waxa weeye markaa cunuqu raxim in markaa ku dhaco kansar waxyaalaha ka qayb qaatuu ka mid yahay malihin qof kasta oo markaysa markaa isu daayo waa ku dhaca laakiin nisbada cidda markaysa isgudda siduu ugu dhacaayo iyo nisbada kuwaan isgudin siduu ugu dhacayo waxa badan kuwaan isgudin siduu ugu dhacayo ayaa badan xanuuno kaleoo markaysa markaa waxaan yani kaajahaysta iyo yani waxa weeye meelahan laga qaadaa waxa weeye waa sababaa oo waxyaalaha uu sababa ayuu ka mid yahay marka sidaas aawadeed yani waxa weye fawaa'id sixiya waa ku suganta caafimaadka faa'iidooyin ku saabsan waa ku sugan yahi laakiin waxaynu u samaynaynaa itibaacan lisharci rabbi iyada loogu dhowaanayo sharciga la raacayan u samaynaynaa ashyaada caafimaadka waxay noogu imanaysaa ariiqa laakiin haddaynu garan weyno wax faa'iido oo dunyawi oo ku sugan waxa weeye waxa filan sharcigu inuu sheegaa inagu filan inaynu saa ugu hoggaansanno ayaana waajiba xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa waan caaishata radi allaahu canha qaalat qaala rasuul ulahi sal allahu aleyh wasalam cashrun min alfitra qasu shaaribi wa icfaau lixya rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam cashrun min alfitra toban fitraday ka mid yihiin bimacnaa ashyaada khalqiga ku saabsan ee diinka ka midka ah ayay ka mid yihiin yani fitrada diin baa loo jeedaa qasu shaaribi shaarubaha in la gaabiyo wa icfaa'u lixyati garhka in la sii daayiyo oo faraha laga qaado oo aan lana gaabayn lana xiidhin wasiwaaku iyo cadayga ama rumayga waistinshaaqu lmaa biyaha in lagu sandaarsado sanka lagu eriyo istinshaaq waxa weeyaan waa in biyaha sanka hore loo rooriyo oo sare loogu eriyo marka intihaar iyo istinshaaq baa kala jira istinshaaqu waa in biyaha sanka sare loogu eriyo intihaarkuna waa in laga soo yani markaa daadiyo oo fiif laga soo yidhahdo wa qaslu adfaar ciddiyaha markaa la gaabiyo bimacnaa waxa ciddiyihii la jaro ciddihii baa la gaabinayaa intii soo dheeraatee soo baxda ayaa marba laga goynaya wa qasluulbaraajim iyo markaa halkan xubnaha ay ka laabmaan in markaa la maydho yacni marka waxa weeye marka uu ruuxu weysaysanaayo halkan markaa yaro laalaab bay leeyihiin xubnuhu ee faruhu marka ay ka laabmayaan dushoodu marka biyuhu inay galaan baa la rabaa oo waxa weeye dadka qaar baa laga yaabaa laalaabkoodu inuu yaro weyn yahay oo de markaa biyihii haddii aanu laabin oo markaa sidaa dabeed u marin aynay markaa gelayno laga yaaba hoostu inay caddaanayso marka guslubaraajim halkaa xubnaha marka in la maydho wa nadfu libdi kilkilada in la rifo oo timihii kilkilada ayaa la rifayaa oo rifitaan ah, lagu jaraya in la xiiro ma aha way way adkaanayaan haddii marka waxawe aalad lagu gooyo ama la gaabiyo ama marka waxawe la xiiro yani waxay noqonayaan timo adag bay noqonayaan laakiin haddii la rifo uun xaaddoodunbay ahaanayaan mar walba xaaddoodunbay ahaanayaan wa xalqulcaana timaha hoose in la xiiro wa biyaha in markaa lagu istijoodo qaala araawi raawigii soo warinaya wuxuu yidhi wanasiitu alcaashirata waana ilaaway tii tobnaad ilaa an takuuna almadmada inay luqluqashada ahaato mooyaane laakiin haddaynay luqluqashada ahayn waa ilaawan qaala wakiicun wakiicu waxa uu yidhi wa huwa axadu ruwaatihi xadiiska ruwaadda soo warisuu ka mid ahaaye intiqaasulmaa'i biyaha nuqsaamintooda waxaa loo jeedaa yacni alistinjaa'a istinjada ayaa loo jeeda la istijoodo oo biyo lagu istijoodo rawaahu muslim muslim ayaa xadiiska soo wariyey albaraajimu baraajimtu bilbaa'i almuwaxadati waljiim wuxuu ku sugan yahay ba'dii dhibicda keliya lahayd iyo waljiimi jiim ayuu ku sugan yahay oo xa ma aha kha'na ma aha halka horena waa ba yacni hoosku hallay almuwaxada haddii la yidhaahdo waxaa loo jeedaa yani ba'daa loo jeeda wa hiya cuqad lasaabic waxa weeye waa markaa guntimaha markaa faraha waxaa loo jeedaa yani halkaas marka waxa weeye xubnaha faraha xubnahooda ayaa laga tilmaamaya marka halkaas ayaa looga jeeda wa icfaau lixyati garhka in marka la cafiyo la sii daayo macnaahu macnihiisu waxa weeye laa yaqusu minha shay-an wax ka mida ka nuqsaamin maayo waxba ka jari maayo yacni sidiisuu u daynayaa wuxuu ka goynayaa ma jiro sidiisuu u daynayaa garhka wuxuu ka goynayaa ma jiro xadiidkani wuxuu ka mid yahay khisaalulfitra xadiidkeennu soo aragno kale ayuu la mid yahay laakiin ashyaada uu sheegayaa way ka badan yihiin wax aanu koobsan buu koobsaday ashyaada qaarkood oo xadiidkaa ku jirtay oo laga tegayna waa jiraan oo aan la sheegin sida alkhitaan marka raawigii soo wariyey waxa uu sheegay sagaal inuu xasuusanaayo laakiin ta tobnaad wuxuu yidhi haddii aynay luqluqashada ahayn waa ilaawey sidaas ayuu marka u yidhi marka way dhici kartaa luqluqashada inay ahayd waana dhici kartaa alkhitaan inay ahayd oo isagu ilaawey marka fitradu waxa weeyaan waa sidii ilaahay khalqiga ku abuuray oo sunnadii hore ee marka waxawe nebiyadana ahaatay baa laga tilmaamaya marka diinka fitra waa lagu magacaabaa oo waa lagu itlaaqaa fa in mitta mitta cala alfitra waa kii xadiiska ku soo aroortay adkaarta hurdada markaad akhrido haddii habeenkaa aad dhimato mitta cala alfitra yacnii wuxuu ku dhimanaysaa fitrada ama maata cala alfitra riwaayaadka qaarkood baa ku soo arooray yacni waxa weeye maata cala alislaam islaamnimada ayuu ku dhimanay islaamnimada ayuu ku dhimanay marka ashyaadani waa ashyaa ruuxa laga rabo shaarubaha in la gaabiyaa ka mida oo shaarubihii in la sii daaya ma aha ee waa in la gaabiyaa khalqi ahaanna sidaa sharcigu inu amray baa fiican mashaarubihi haddii waxa weeye ay dheeraadaan oo iska baxaan oo qofku wuxuu cabayo iyo wuxuu cunayaba ay uga horreeyaan yani dadku waa ka yaqyaqsoonaya yani waa dhibsanaya xataa wuxuu cabo kama daba cabbi karaan iyagoo markaa shaarubihiisi inay taabteen yani markaa u filaya amaba ku arkaaya shaarubihiisi inay taabteen kama daba cabbayaan marka waxa weeye khalqi ahaan marka mid fiican ma aha waa in marka waxa la gaabiyaa shaarubaha lamana xiiraayo waxaa marka imaam maalik uu yidhi eh, xalqu shaaribi muhla haddii waxa weeye shaarubaha la xiiro waa dhalandoorin weeye yani markaa ruuxii markaa dhalankiisi doorinaayo kaannahu bakhtiwareen oo kale ay tahay saasoo kale uu ka tilmaamay saas aawadeed lama xiiro waa la gaabiyaa culammaduna waxay dhahen xadka gaabintu waxa weeyaan yani dibnaha dacalkooda waa inayna soo dhaafin ya waa soo dhaafin calaa kulli xaal in yar baa lagaga tegayaa axfu shaariba inoo iman doonta axfu yani waxa weye waa gaabintii xoogaa lagu mubaalaqoonayo wey marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa in marka waxa weeye yani jirku muuqanaya oo marka waxa weye iyadoo timihii ku yaalliin yani marka waxa jirku ka dhex muuqanaya yani marka taas weeyaan marka shaarubaha in la gaabiyo weeyaan shaarubaha in la daayaana waxay ka mid tahay tashabuha gaalada la shabahayo noocaasay ka mid tahay garhka sii daaya wa icfaau lixya garhka in la sii daayo oo aan lana xiirin lana gaabin xiirista garhka la xiiraya waa xaaraan oo ma bannaana waa xaaraan oo ma bannaana ahlucilmiguna waa isla ogol yihiin inay xaaraan tahay ahlucilmiga qaarkood waxay soo naqliyeen ijmac culammadoo dhamm ay isku waafaqsan yihiin xiirista garhka la xiiraa oon waxba lagaga tegin inay xaaraan tahay jamiiculmadaahibi saasay qabaan inay xaaraanto inay bannaanayn bal ijmac baa lagu soo raray imaamu shaafici laftiisuna wuxuu ku nasgareeyey kitaabkiisa umka inay xaaraan tahay marka maaha karaahiyo ama karaatu tanziih iyo wax la mida ma aha xiirista garhka la xiiraaye xaaraan weyn waa midaan bannaanayn bal wax khilaafi kuma dhicin yani maxaweyan inay xiirista la xiiraa garhka inay xaaraan tahay xoogaa gaabintaa la isku yara khilaafay laakiin xiirista inay xaaraan tahay layskuma khilaafin waxaana ku sugan taqyiir likhalqi illah baa ku sugan waxaa kaloo ku sugan tashabuh binnisaa dumarkii oo la shabahayo laysu ekaysiinaayo ayaa ku sugan waxaa kaloo ku sugan yani amarkii oo la khilaafaayo maadaama nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam acfu llixa oo garhka sii daaya waa amar waalamru yaqtadi alwujuub amarkuna waajibnimu keensanaya axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay yani gaalada khilaafa oo garhka sii daaya shaarubahana gaabiya marka tashabuhii gaalada la shabahayeyna waa ku jiraan oo waxaweye gaaladii laysuu ekaysiinayaana waa ka mid waxyaalaha marka ku sugan gaabisa la gaabinayo lafteeda waa inaan la samayn waayo ifaaga yani garka la sii daynayaa in faraha laga qaado oo la daayo weeyaan waxaa laga soo wariyaa cabdulaahi bni cumar wakhtiyada nusuga oo xajka ama cumrada yimaado ayuu wuxuu samayn jiray inuu garka sidaa u qabto alqabda yacni inta gacanta marka waxa weeye ku hos jirta markuu garhka sidaa u qabto waa dayn jiray waxa gacanta ka dheeraadkee ka dheer ayuu marka waxa qusayn jiray hadday inta gacantu qabanayso ma taaban jirin wakhti walbana ma ahayne waa markuu nusuga yimaado ama xajka ama cumrada wakhtiga uu yimaado ayuu garhka intuu sidaa u qabto alqabda ayuu maa zaada cala alqabda wixii qabdada ka dheeraadka gacantaasi waxay markay isku laabanto ay qabanayso oo timaha garka ay ka qabanayso waa dayn jiray wixii ka dheeraada ayuu jiri jiray xilli walbana ma ahayne waa markuu ama xaj yimaado ama cumro yimaado ayay ahayd taasna ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen ijtihaad isaga ka dhacay bay ahayd ee xataa qabdada markaysaga waxa ka ziyaadada ah in la gooyaa ma aha ee waa in markaa faraha laga qaadaa la sii daayaa waa in faraha laga qaadaa la sii daaya oo icfaagu wuxuu noqonayaa in tarki lagu sameeyo oo la daayo sidaasuu markaa noqonay sidaas ayuu noqonay bacdu ahlicilmi oo markaysaga kollay sida markaa ibnu cumar raacay waa jiraan oo sidiisa markaa doortay oo yidhi saxaabo kalena kolley waa laga soo wariyey saas yidhi culamada qaarkoodna naska ayay markaa raaceen naska daahirkiisa ayay raaceen oo tilmaamaya acfu llixa iyo wa icfaau lixya saasay markaa raaceen icfaaguna waa tarki waa in la daayo in la quseeya ifaaga soo geli icfaaga soo geli mayso adigu dadka qaarkood baa laga yaabaa kolley inay ku dhibaatoodaan oo ummadaha qaarkood baa garhkooda aad u baxaa oo haddii garhka aan markaa laba taaban dee uu dhibayaa qaar buu markaysa markaa rugaga dhaafayaa dadka qaarkood yani waxa badanka dadka aada uma baxo garku laakiin marka waxa weye shibhu lqaarat alhindi oo kale iyaga garkooda aad bu u dheeraadaa aad i aad ayuu marka u baxaayo u dheeraadaa waxaan mar arkay yani markaa shaksi yani waxa weye muxrim ah oo waxa weeye go'a uu guntan yahay garku ka hooseeyo markuu taagan yahay waana nin dheer nin dheer weeye siduu u baxay baxay baxay wuxuu ku dhowaaday addimada inuu taabto hoose yani saasuu ku dhowaaday marka tan noocaasoo kale markuu fadhiisanayo iyo waqtiyada qaarkood dee inuu waxgeliyey keensanaysa marka dee xaraj baa kolley e, ka imanaya marka dadka badankooda yani kolley garhku aad uma baxo laakiin kuwaasoo kale yani markaa sida e, saxaabada qaarkood ay sameeyeen haddii ay qallitaan hadday ku dhibaatoonayaan yani wejay leedahay laakiin asalku waa maxay waa in faraha laga qaado oaan marnaba lana qusayn lana gaabin lana xiirin e, ama qabdada waxa ka dheeraadkaa noqdo ama waxa qabdada ku jira ha noqdo waa in markaa la daayo sideeda loo daayo wasiwaak waa cadayga ama rumayga isagana waxa weeye waa soo aragnay axaadiista qaarkood oo sheegaysa baabkana waaba loo guntay oo baabku wuxuu ku saabsan yahay cadaygu ku saabsan yahay marka waxa weeye faa'iidooyin badan baa marka ku jira oo waxa weeye marka ciridkii waa adkaynayaa afka marka urtiisii waa hagaajinayaa qalbiga waa dhiiri gelinayaa xanuunkii marka waxa weeye ilkaha iyo ku dhacayey qofka markaysa waxaan waa ka ilaalinayaa yani sabab buu u noqonayaa marka in ilkiha inay bukoon ayay sabab u noqonayaa raalli ahaansho ilaahayna waa ku jiraa maharatun lilfami mardaatun lirabbi sidaynu xadiiskaba ku soo arrinay xadiiska caaisha waistinshaqu lmaa biyaha in lagu sandaarsado oo biyaha sanka lagu eriyo marka la weysaysanayo biyihii baa sanka markaa hore loo ruubinayaa loogu eryayaa taasina waxay ka mid tahay khisaalufira ka mid tahy khisaalufira ayay ka mid marka waa lagu mubaalaqoonaya waa lagu xeeldheeraanaya wabaaliq fi listinshaaqi ila an takuuna saa'ima sida xadiiskii laqiid ibnu sabira ku soo arooray ku xeel dheerow sandaarsiga inaad sooman tahay mooyaane haddii kale ku xeeldheerow ee sandaarsiga ku xeeldheerow laakiin hadduu ruuxu sooman yahay kuma xeel dheeraanayo si aan marka waxaweeye markaa soonku uga jabin oo biyahaasi aynay uurkiisa u tegin ama calooshiisa aynay u tegin waa dar'u lmafasidi muqadamun cala jalbi almasaalix in sandaarsiga lagu xeeldheeraada waa nuuc maslaxa waa jalbu maslaxa in waxa weeye markaa soonku ruuxu iska ilaaliyo inuu ka jabaana oo wixii u sababaya soonku inuu ka jabana inuu iska ilaaliyaa waa dar'u mafsada waa mafsado la daafacayo labadii markay iska hor yimaadaan waxay noqonaysaa dar'u lmafaasidi muqadamun cala jalbi almasaalix wa cala alqaacida mafaasidda in la daafaca laga hormarinaya maslaxada in la soo jiito yani markaa waxaa laga hormarinaya mafaasidda in la daafaco ayaa laga hormarinaya ta kale waa sanka waa meeshii shaytaanku bacaraarkan ayuu ku sugnaadaa oo habeenkii ku baryaa sida xadiis ku aroortay yani yabiitu marka maadaama marka waxa weeye shaydaankuna halkaas uu ku baryo oo habeenkii u hoydo in waxa weeye xoog laysaga soo tuuro wey xoog marka waa in loo sandaarsado oo marka wasakda iyo waxaasuu doonaya marka waxa xun buu ka helaa marka waxa weeye in la nadiifiyo weeyaan wa qaslu adfaar iyo cidiyaha marka in la quseeyo waxaa loo jeedaa la jaro inta marka marba soo baxda oo marka nisbada loo eego dee intii kale gaabin bay unoqonaysaa qusayn ayay unoqonaysa ila ciddiyihii lama wada goynayey inta soo baxday marba soo dheeraate ee jidhka aan haysanin ayuumbaa la jaraya wa qaslubaraajim yani xubnaha marka waxa halkaa yani laabatooyinka xubnaha faraha eh, laabatooyinkooda in la maydho oo marka waxaweye biyaha si fiican loo gaadhsiiyo kilkilada in la rifo oo marka waxaweeye kilkiladiina waa in la rifaa oo waxaweeye marka laga jaraa timaha marka ku yaalla aan laysaga dayn a'immada imaan ka mida waxaa la yidhi waa wuu xiiri jiray dabeedna waxaa la yidhi sunnada taa wuu khilaafay dabeedna wuxuu yihi waxaan u khilaafay waa liajli wajac waa imaam a'immada waaweyn ka mida min ala'immati alarbaca ayaa waxaa laga sheegaa inuu markaa xiiri jiray wuxuu ihi sidaa waxaan u yeelay cudri buu sheegtay ku saabsan yani waa min ajli wajac buu yidhi calaa kulli xaal laakiin wajacaas haddaanu qofku marka hore xiirin yani xanuunku waxba ma badna hadduu qofku xiiray oo timihi ay adkaadeen xanuunku waa darnaanaya markuu yaraayoo kale u xiiray maalan dabeed markaa timihii waxay noqdeen tim markaa timahan dee kale la mida oo adag bay noqdeen xaalka caynkaasoo kale ah waxa weye rifitaankii aad buu markaa udhibaya aad buu u dhibaya laakiin hadduu mar walba rifayey uun oo waxaweeye markaa googoynayey meeshuna way adkaanaysaa marka dambe oo waxaweye mararka hore ee lama mid ahaa iyo marka dambe isku mid noqon maayaan xaaddaana way iska ahaanaysa marka marka dambe waa la qabsanaya marka dambe waa la qabsanaya saas yadaa weeye marka waa in la rifaa xataa waxa nuura la yidhaahdo waa inaan la marin marka intisaar loo mariyo daadinaya waayo waxay ka dhigan tahay xiirisoo kale ka dhigan way goynaysaa marka waxa weeye inay adkaadaan baa ka imanaysa waxalqulcaana timaha hoose in la xiiro iyadana waxa weeye waxay markaa ka mid tahay yani khisaalufira ayay ka mid tahay khisaalufira ay ka mid fuqahada qaarkood baa yidhahda dumarku waa inay rifaan yani timaha hoose wanatfi ku sameeyaan laakiin dee daliilka waa khilaafsantahay daliilku waa itlaaqay yacnii lamana kala qaadin lab iyo dhadig oo in waxa weeye dhadigu ay rifayaan labkuna ay xiirayaan sidaas looma tafsiilin oo looma kala qaadin yacni maadaama loo itlaaqay oo la yidhi wa xalqulcaana timaha hoose in la xiiro waxay noqonaysaa lab iyo dhadigba inay markaa xiirayaan yacni saasay noqonaysa xadiiskiina waxaweyaan yacni kay tastaxidda almugiiba wa tamtashida ashacisa waatii ku soo istixdaadkuna waa in aalad xaadiya lagu xiiro ayay noqonaysa waintiqaasulmaa waxa weeye waa istijadii weeye culamada qaarkood waxay yidhahdeen intiqaas waxaa loogu magacaabay waa intiqaasulbawli bilmaa'i baa asal ku ahaa bay yidhahdeen kaadidii baa nuqsaamaysaa oo waxay u nuqsaamaysaa sababta biyahay ku nuqsaamaysaa waintiqaasu bilmaa'i bisababi lmaa uu marka ruuxu kaajo hadduu biyo ku shubo meeshii oo biyaha qabow marka waxaweeye kaadidii waa cararaysa intii dambe ma soo baxbaxayso yacni goynta marka kaadidu ka go'ayso biyuhu waa ka qayb qaadanaya biyihii waa ka qayb qaadanaya marka sidaasaa loogu magacaabay yidhaahd calaa kulli xaal taasi waa sababu tasmiya uun laakiin waxa weye muraadka looga jeeda un waa istinjaada weeye waa istijada la istijoonayo weeyaan waa yahay ya ha su-aashu waxay ku saabsan tahay yacni magaalada waxaa lagu iibinayaa cidiyo dhaadheer oo dumarku wakhtiyada qaarkood ay xidhaan wakhtiyada marka ay xaflado iyo wax leeyihiin ama suuniyo waaweyn oo kale oo ay marka iyagana yacni xidhanayaan ta noocaasi jawaabteedu waxay noqonaysaa ma bannaana in la sameeya ma bannaana in marka waxa weeye waasilada iyo mustawsilada waa kii xadiisku sheegaayey lacana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam alwaasilata walmustawsila nebigu wuxuu nacdalay calayhi salaatu wasalaam ta timaha xidhiidhinaysa oo timo kale oo ardalfiishala ku daraysa iyo ta dalbaysa in loogu daro mid walba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nacdalay marka waa tashabuh gaaladii la shabbahayana weeye ciddiyahana waxaweye kuweenni baa laynagu yidhi jare ee bal qaar kale oo markaa tobalcaara a ah ka warran waa dee ka sii darantay soo maaha marka saas aawadeed in qaabkaa la sameeyo ma aha waana wax gaalada xaggeeda laga keenay waa tashabuh gaaladii la shabbahaayo isu ekaysiinta gaalada la isu ekaysiinayaana ma bannaana man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum kii qole isu ekaysiiya ayaga ayuu ka mid yahay waa ka xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam ku soo arooray saas ma bannaana in la sameeya in laga baayac mushtaraana ma bannaana dadka marka ka baayac mushtarayaana waxay markaa qaadanayaan waa xaaraanoo ma bannaana oo shaygu haddaanu bannaanayn in laga baayac mushtaraano ma bannaana ina allaha idaa xarama shayan xarama amanahu yacni hadduu ilaahay shay xaaraantinimeeyo lacagtiisana waa xaaraantinimeeyey waxaa kaloo soo arooray aayadda allah u yidhi walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan dembiga iyo xadgudubka ha isku caawinina shayga dembigaa ah in qofka yacni lagu taageero ama laga iibiyo ama loo sahlo ama lagu caawiyo kullu daalika ma bannaana waa mid xaaraanan bannaanayn sidaas aawodee waa aad iyo aad looga taxadiraa qofkuna waxa uu ka baac mushtarayo waa inuu eegaa ma xalaalba ma xaaraanba ta laga sheegay cumar ibnu khataab inuu yidhi ruuxa marka waxaway tijaaro gala oo wax iibinayo bayc mushtar samaynaya oo aan axkaamta bayca iyo fiqiga bayca aan garanaynini akala ribaa shaa ama abaa ribo waa cunayaa ama ha doono inuu ribada cuno ama yaanu doonin yacni waxaway kollayba riba waa cunayaa dee haddaanu si kaleba u cunin garasho waabuu ku cunayaa isagoo aan garanaynin ay in wuxuu ribo yihiin ayuu ku dhacayaa ribada lafteedii ku dhacayaa marka saas aawadeed waxa laga baac mushtarayo aad yo aad waa in laysaga hubiyaa oo wax marka xalaala ay noqotaa wax xaaraana aynay noqon xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can ibni cumara radia allaahu canhuma can nabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal axfu shawaariba wa acfu llixaa cabdulaahi ibnu cumar wuxuu nebiga ka soo wariyey calayhi asalaatu wasalaam in nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam axfu shawaariba shaarubaha gaabiya oo aad u gaabiya ixfaaq waa in lagu mubaalaqoodo lagu xeeldheeraado gaabinta wa acfu llixaa garhkana sii daaya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay marka acfu waa sii daaya markaa weeye sii daaya weeyaan axfu waxay culammadu yidhaahdeen wixii markaa dheer ayaa la jarayaa oo labada shaaruubood wixii ka ziyaadaa baa la jarayaa ama waa la goynayaa waa la gaabinayaa ilaa marka waxa weeye uu muuqanayo jidhku muuqanayo ayaa la gaabinaya xadiiska waxaa soo arooray riwaayaad kala duwan acfuu iyo awfuu iyo arkhuu iyo arjuu iyo wafiruu intaa mid walba soo aror waa shan riwaayo sida imaam nawowi sheegay riwaayaadka ku soo arooray saxiixaynka shantaa lafday leeyihiin buu yidhi imaam nawowi baa odhanaya acfuu waynu haynaaba awfuu baa la mida awfu lixa arkhu lixa baa la mida iyaduna waa soo aroortay oo saxiixyaday ku soo aroortay arju lixa baa iyaduna markaa la mida wafiruu farabadiya waxaanuu yidhi macnaheedu shanta lafdiba macnaheedu waxaa weeye tarkuhaa calaa xaaliha waa in sideeda loo daayo lagaga tago sida garhku yahay lagu dhaafo oo faraha laga qaado oo aan markaa la xiirin la gaabin laysu gaagaabinoo laysku hagaajin dadka qaarkood ba waxay odhanayaan xoogaa dee wuu kala yara dhaadheeraadayo waxaan doonayaa inaan markaa wax simo waan wanaajinayaa ya khalqiga ilaahay waa wanaagsan yahe sidiisa u daa mar haddii lagu yidhi daa waa inaad daysaa oo sharciga raacdaa yacni kanaa dheeraan goynayaa iyo kanbaa marka waxa weeye yani marka waxa weeye aad u baxay oo aan soo gaabinayaa ma aha marka inaad isu qusayso aad isu gaagaabiso aad tidhaahdo waxa weeye tahdiib baan ku samaynayaa siday qaarkood ka cabbiraan ya taadiib maahe waa takhriib weeye yani hagaajin ma ahee waa kharibaad weeye sidii sharcigu ku amrayba markaysa markaa hagaaggu ku jira iyo wanaaggu marka sidaa sharcigu ku amray waa inaad markaa la timaadaa marka ashyaadan soo arooray oo laynoo sheegaayo waxay u qaybsamaan ashyaada qaarkood wax waajiba ashyaada qaarkoodna shay sunnaa weeye ashyaada qaarkoodna waa waajib waa waajib weeye badiba weliba waajibkay u badan yihiin inay waajibka yihiin ayay markaa u badan yihin halkan kilkilada rifitaanka la rifayo iyo ciddiyaha gurista la guraayo iyo shaarubaha gaabinta la gaabinayo iyo yani timaha hoose xiirista la xiiraayo iyo yani waajib weeyaan laakiin wuxuu waajibayaa afartan markaa habeen in marka waxa weye hadduu gaadho in la jaraa waajib bay noqonaysa afartanka gudaheeda waxay noqonaysaa sunni sunnay noqonaysa waxay afartan ka yar inaad ku gaabiso ama ku xiirto ama kilkilada ku rifto afartan wax ka yar ama timaha hoose ku xiirto ama ciddiyaha ku gurto ama shaarubaha ku gaabiso wixii afartan ka yar waxay noqonaysaa sunni ayay noqonaysaa laakiin afartan hadday gaadho inaan ka badan la dayn waxay noqonaysaa marka waajib bay noqonaysaa oo la xiiro waxaan laga qaadanayaa xadiidka marka waxaan yani soo wariyeen imaam axmed iyo sunanka qaarkii ay soo wariyeen ee sheegaya anas ibnu malik inuu yihi waqata lana rasul lahi sala allahu alay waslam fi qasi shaaribi wa taqliimi aladfaari wa nadfi alibti wa xalqi alcaanati anlaa tutraka akara min arbaciina leyla ama anlaa natruka akara min arbaciina leyla rasuulku wuxuu noo wakhtiyeeyo noogu xadeeyey xagga wakhtiga gaabinta shaarubaha la gaabinaayo iyo gurista ciddiyaha la guraayo iyo rifista timaha kilkilada la rifayo wa natfu libti waxaa loo jeedaa wa natfi shacri libti timaha kilkilada kilkila lagu magacaabo marka timaha kilkilada in la rifo marka waa min baabi xadfi mudaaf yani nisbada waxa ka dambeeyu mudaaf u noqonaya shacriga la qadaraya waxa ka dambeeyu mudaaf u noqonaya amaa waxa ka horeeya oo nadfu ah wuxuu noqonayaa mudaaf ilayhi buu noqonaya ay wa shacri libti baa markaa macnuhu dhacaya timaha kilkilada in la rifo saasuu noqonay wuxuu noo wakhtiyeeyey buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam fii qasi shaarib wa taqliimi aladfaari wa nadfi alibti wa xalqi alcaanati afartaa arrinba wuxuu noo xadeeyeyo noogu wakhtiyeeyey inaan la daynin afartan habeen wax ka badan afartan habeen wax ka badan inaan la dayn ayuu noogu muddeeyo noogu xadeeyey saas waxaan odhanaynaa waxa afartanka ka yar gaabinta la gaabinayo ama xiirista la xiirayo ashyaadaas waxay noqonayaan sunnay noqonayaan ama afartan hadday gaadhaan inaan afartan kaa dhaafin waxay noqonaysaa mid waajiba ayay noqonaysa saas yadaabay noqonaysa waayahay baabka laba boqol iyo lixiyo toban baabu ta'kiidi wujuubi azakaati wa bayaani fadliha wamaa yatacallaqu biha zakada waajibnimadeeda adkaynta la adkaynaayuu u baab yahay wa bayaani fadliha iyo fadliga zakadu leedahay caddaynta la caddaynayuu u baab yahay wamaa yatacallaqu biha iyo wixii ku tacalluqaaya ayuu u baab yahay sheegista la sheegaayo qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi wa aqiimu asalaata wa aatu zaka wa aqiimu asalaata salaada ooga oo salaada taaga wa aatu zakaata zakadana bixiya zakadana bixiya marka salaaddii iyo zakadii waa la ysku ladhay labadubana waxay ka mid yihiin arkaanta islaamkay ka mid yihiin sida axaadiista inoogu iman doonta sakadu waxay ku lammaan tahay salaadda ayay ku lammaantahy abubakar waa ka yidhi waa qariinatuha fii kitaab illaah zakadu waa xaqii marka waxa weeye xoolaha waana marka waxaweye qariinatuha waa tii salaadda ku lamaanayd fii kitaab illaah saas yada waa ka yidhi wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi wamaa umiruu lama amrin ila liyacbudu allaha inay allaha caabudaan mooye wax kale lama amrin waxay allaha caabudayaan mukhlisiina lahu diin xaalay diinka u saaf oo u badhaxtirayaan xunafaa'a xaalay shirki dhammaantii iyo baatil dhammaantii ka soo iilanayaan wa salaata iyo salaadda inay oogaan unbaa la amray wa zakaata iyo zakada inay bixiyaan wadalika diinu lqayima kaasi waa diinkii toosnaa ay diinu lmilati alqayima miladii toosnayd yani marka waxa weeye diinkeedii weeye wa qaala tacaala wuxuu kaloo allah uu yidhi aayad kalu soo qaadanaya khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakiihim biha khud ka qaad min amwaalihim xoolahooda sadaqatan sadaqa ka qaad waa zako sadaqadaasoo tutahhiruhum aad ku dahirayso biha sadaqadda wa tusakiihim aad ku barbaarinayso oo ku nadiifinayso ku barbaarinayso biha yani sadaqadaa sababteeda yani sadaqadaad ku nadiifinayso dembiyadii kaga nadiifinayso kuna barbaarinayso iimaankoodii iyo derajadoodii aad ku kordhinayso ilaa azakaa waxa weeye waa min annamaa ziyaadadaa laga soo qaatay markaa saraa loo qaadayaa waa la kubcinayaa waa sadaqa lagu kubcinaayo oo darajaadkoodii baa ku kordhaaya iimaankoodii baa ku ziyaadaya sidaasaa marka taskiye loogu ilaaqay yani sadaqada noocaasa ka qaad nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la amrayaa zakadii inuu ka qaado yani marka la amray waxaana laynoo sheegayaa zakadaasi inay tadhiirna samaynayso oo dembiyadii qofka ka nadiifinayso mar labaadkana iimaankiisii ay kobcinayso ay sare u qaadayso ay sare u qaadayso marka aayadahan uu soo qaatay sheikhu waxay tilmaamayaan zekadu inay waajib tahayna waa tilmaamayaan oo in ilaahay amray amarkuna wuxuu keensanaya walamru yaqtadi lwujuub amarkuna waajibnimu keensanaya waajibis uu waajibo shayga la amray ayuu markaa keensanaya waayahay xagga axaadiista xadiidka kun iyo laba boqol iyo afariyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo shan iyo labaatan wa can ibni cumara cabdullaahi bni cumar waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal in rasuulka ilaahay uu yidhi buniya alislaamu calaa khamsin islaamnimada waxaa lagu dhisay shan baa lagu dhisay shahaadati an laa ilaaha ila allah waxaa lagu dhisay mid xaq lagu caabudaa inaan u jirin allah mooyaane qirista la qiraayo lagu dhisay wa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh iyo qirista la qiraayo muxammed inuu addoon ilaahay iyo rasuul ilaahay yahay ayaa lagu dhisay wa iqaami salaati salaadda in la oogo oo la taago ayaa lagu dhisay macduudka cadadka laga beddelaya oo shahaadati baa la odhanayaa inta kalena saasaa loo jaraya oo loo hoos dhigaya marka khamsin baa laga beddelaya marka waxay noqonaysaa calaa shahaadati an laa ilaaha ila allahu dabeedna waa lagu cadfayaa saasaa loo waday weji labaad wuxuu yahay in la godo markaana wuxuu noqonayaa waxa weeye in marka la yidhaahdo hiya mubtada loo qadaraya shantaasi waxay tahay shahaadatu an laa ilaaha ila allah ana muxamada cabduhu warasuuluhu wa iqaamu asalaati wa iitaa'u azakaati wa xajulbeyti wa sawmu ramadaan marka haddaad ta hore goddo inta kale ka dambaysana waxa weyan way raacayaan way ku cadfan yihiin ya haddaad hoos dhigtana waxa weeye hoosdhigay ka raacayaan yacni saas weeye marka shan tiir baa islaamnimada lagu dhisay shantaa tiir waxay yihiin waa shahaadataanka labada shahaado oo isku rukni ah wa iqaami salaati iyo salaada in la taagaa lagu dhisay wa iitaa'i zakaati iyo zakada in la bixiyo oo ciddii u xaqa lahayd la siiyo ayaa lagu dhisay wa xaji ilbeyti beytillaahi alxaraamka in la xajiyo ayaa lagu dhisay wa sawmi ramadaan ayaa ramadaan in la soomo ayaa lagu dhisay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa islaamku inuu arkaan leeyahay markaa shan tiir ama shan rukni inuu leeyahay shantaa tiirna waxaa ka mida zakada in la bixiyaa ka mida waa arkaantii islaamka addacaa'im ama alarkaan ayaa la yidhaahdaa khamsati arkaanna waaba la soo wariyaa layidhi marka waa shan markaa tiir wey arkaanulislaam waa shantaa wey axaadiista marka xadiiskanna waa kulminaya xadiisu jibriil waa kulminaya axaadiista qaarkood saasaa shanta loogu kulmiyey oo loogu wada sheegay oo loo taxay shantaba yani loo taxay marka zekada in la bixiyaa arkaanta islaamka ka midta arkaanta islaamka ayay waxaa ka horeeya shahaadataanka labada shahaado oo rukni ah isku rukni ah iyo salaadda in la taago oo iyaduna rukni ah rukniga saddexaad waa zakada in la bixiyo wey xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can طalxata bni cubaydillaahi radia allaahu canhu qaala jaءa rajulu ila rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam طalxatu bnu cubaydillaah wa axad alcasharati almubashariina biljanna tobankii jannada loogu bushaareeyuu ka mid ahaa tobankii jannada loogu bushaareeyey ayuu ka mid ahaa dalxatu bnu cubaydillaah attaymi waxaanay markaa isku yani jilib ahaayeen abubakrin asidiiq ayay isku jilib ahaayeenoo banu taym ayuu isaguna ahaa waa reer yar oo markaa ka mida quraysh ka mida waayahay radia allaahu canhu qaala ja'a rajulun ilaa rasuuli sala allahu aleyh wasalam wuxuuhi nin baa u yimi rasuulki ilaahi sala allahu aleyh wasalam min ahli najdin ninkaasoo reer najdi ka mida ah ninkaasoo haa'iru ra'si timihiisu ay filiqsan yihiin oo kacsan yihiin yacnii timihii baan feedhnayn ee waxaweeye timihiinba cambusan oo marka kala jeedjeeda oo kaakacsan nasmacu dawiya sawti waxaannu maqlaynaa codka weyn ee marka waxa waxaweye hadalkiisu leeyahay dawiya sawti ay shiddata sawti codkiisu darraanshuu daran yahay ee xoogga u hadlaayo ayaannu maqlaynaa yacni waxaweeye cod markaa weyn buu ku hadlayaa walaa nafqahu maa yaquul mana fahmayno markaa hore wuxuu ku hadlaayo maanu fahmayn waa ka yara durugsanaa cod dheer oo markaysa marka waxaan yani markaa weynna waa ku hadlayo markaa dabeedsaani umay weelayn wuxuu markaa sheegaayo xataa danaa ilaa uu soo dhowaaday min rasuulilaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay u soo dhowaaday yani ka hor maanu fahmin markaa dambay fahmeen fa huwa yasalu can lislaam waaba isagii oo islaamnimada weydiinayo ka waraysanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam islaamnimada ka waraysanaya faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi khamsu salawaatin fi alyowmi walleyla yacni markuu yidhi islaamnimada iga warran yani maxaa igu waajiba wuxuu yidhi khamsu salawaatin shan salaadood baa kugu waajiba fi lyowmi walleyla habeenka iyo maalinta gudahooda qaala hal calaya hayruhunna salaadaha waxaan ahayn shanta ah oo salaada miyaa laygu leeyahay oo igu waajib yihiin qaala wuxuu uhi laa ilaa an tatawac maya inaad sunnaysato oo sunno la timaado mooye salaad kaloo lagugu leeyahay oo waajib kugu ah oo aan shanta ahayni ma jirto faqaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxu uhi wa shahri ramadaan waxaa kaloo kugu waajiba bisha ramadaan inaad soonto qaala hal calaya hayruhu bisha ramadaan waxaan ahaynoo soona miyaa laygu leeyihi waxay ku dhacaysaa marba waxa laga hadlaayey yani marka waxa weeye bisha ramadaan waxaan ahaynoo soona miyaa laygu leeyey qaala wuxuu uhi laa ilaa an tatawac maya inaad sunaysato sunno la timaado mooye yacni soon kaleo kuu waajibi ma jiro qaala wadakara lahu rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam azaka rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu u sheegay zakada ayuu u sheegay oo sakadu inay ku waajibtahayna waa u sheegay faqaala ninkii wuxuu yidhi hal calaya hayruha zakada aad ii sheegtay waxaan ahayn oo maalka laga bixinayo oo kaloo laygu leeyahay oo xaqullaahi ah miyaa laygu leeyahay oo isaaran yihi qaala laa ilaa an tatawac maya inaad sunnaysato mooye wax kale laguma leh yacni shay kaleo kugu waajiba oo xaqullaahi ahi ma jiro yacni nafaqada ehelkiisa hadduu dee reer leeyahay iyo carruur iyo marka uu leeyahay inuu masruufaa waa shay ku waajiba weeye laakiin taasi waxa weeye dee waa xaqu marka waxa weeye ciddii yacni usrada xaqeedii weeye laakiin waxaa laga hadlaya xaqullaahi wax ah oo maalka laga bixinayo oo asaaratan kugu sugan oo dee sabab inay ku waajibaan mooyaane yacni markaa mar walba ku saaranoo kugu waajiba waa zako qaala laa ilaa an tatawac maya shay kaleoo maalka laga bixinayo oo xaqullaahi ah oo kugu waajibaya ma jiro ilaa an tatawac inaad sunnaysato mooyaane a ilaa an tatatawwac labadii ta'ood midkood baa la xadfay saddexa mawdic waa saas tatatawac ayaa macnuhu dhacay min baabi xadfi ixda taa'ayn faadbara rajulu ninkii ayaa jeestay oo dhabar jeediyey wa huwa yaquul wuxuu jeestay walxaal huwa isagu yaquulu uu odhanaayo wallaahi la asiidu calaa haada walaa anqusu minhu wallaahi allah baan ku dhaartay la asiidu calaa haada intaa la sheegay ka kordhin maayo walaa anqusu minhu kamana nuqsaaminayo kama yaraynayo intaa waa la wada imanayaa oo wax ka mida ka tegi maayo wax kalena ku dari maayo faqaala rasuul lahi sal allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ihi aflaxa in sadaq waa liibaanay hadduu markaa run sheego oo uu ka dhabeeyo warkaas waa liibaanay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkan wuxuu u daliil yahay shanta salaadood inay marka waajib yihiin oo habeenka iyo maalintaba ruuxa ay saaran yihiin shantaas salaadood in la yimaadaan waxaa kaloo laga qaadanayaa salaado aan shantaa ahayn oo fil yowmi walleyli qofka ku waajibaya inaanay jirin saas aawadeed sida madhabta xanafiya oo kale warka ay yidhaahdaan witrigu waa waajib ay yidhaahdaan waa qowl khala ah oo ka hor imanayo xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam madhabta xanafiyada la yidhahda waxay qabaan salaada witriga ee yani marka la tukanayo cishaha dabadii ilaa yani waaga dilaaciisa ka hor habeenkii la tukado ee tiradeedu isdheer tahay aan isku buuxin inay waajib tahay bay qabaan hmm, madhabulxanafiya saasay qabaan marka dee waxa weeye saxdu waxay tahay inayn waajib ahayn waayo xadiiskan baa caddaynaya inayn waajib ahayn markii nebiga uu weydiiyey hal calaya khayruhunna qaala laa ilaa an tatawac marka waxay soo gelaysaa witrigu an tatawac bay ka mid tahay sunnahay soo gelaysa ta kale markaa xadiiskii tilmaamayey sida salaadaha laynoogu waajibiyey in shan salaadood laynoogu waajibiyey yacni khamsun fi lcadad khamsuuna fi ljri laa yubaddalu lqowlu laday yacni waxa weeye tirada shan bay ka tahay salaadaha faralka ahi xagga ajarkana konton bay ka tahay agtayda odhaahda lama bedelo yacni saasuu ilaahay uu yidhi marka dee intaa lagamana badinayo lagamana yaraynayo saasaa marka waxa muxkam ay kutoo ku sugnaatay saasay ku sugnaatay waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa soonka ku waajibka ruuxa inuu yahay soonka ramadaanu soon kaleo ku waajiba inaanu jirin soomuunka kale waxay noqonayaan sunne fii asli sharci soonkaasumbaa waajiba sabab gaara soon kale waa ku waajibayaa ama sabab gaara markaysa waxaan yani salaad kale waa ku waajibaysaa laakiin hadduu qofku ku nadro dee wuxuu ku nadray waa waajibayaan haddii waxa weeye dembi uu la yimaado kafaara gudkiisu uu soon yahayna soonku marka waxa weeye kafaara gudnimadu u waajibaya laakiin fii asli sharci wax marka asaaratan biduuni sabab marka horeba waajib iska ah waxa weeye soonkana waa intaas salaadana waxa weye waa intaas yani saas wey zakadiina saas laeg buu ka yidhi marka ninkii wuxuu yidhi wallaahi laa aziidu calaa haada walaa anqusu minhu kamana nuqsaaminayo kamana ziyaadinayo dee waxaan la ogsoon waajibaadka shareecadu inay fara badan yihiin muxaramaadkuna ay fara badan yihiin marka sidee uu yidhi waxa weeye kama kordhinayo intaas iyadoo waajibaadkii oo dhan aan loo sheegin ya waxaa markaa laga tilmaamayaa yacni farallada inaanu ka kordhinayn inuu ujeedo waxna ka dhimayn riwaayana caddaynaysa saxiixa ku soo aroortay oo sheegaysa ninkii waa faadbara rajul wahuwa yaquul wallahi laa aziidu walaa anqusu mima farada allahu calaya shayan marka ziyaadada mima farada allahu calaya shayan ziyaadadaas ayaa ku soo aroortay saxiixa oo marka waxa weeye riwaayaadka qaarkood ay kordhinayaan wuxuu ilaahay ugu faral yeelay waxaan ku darayo iyo waxaan ka dhimayaa toonna ma jirto ama intan la sheegay ha ahaato ama ashyaa kaloo aan la sheegin ha ahaato waa wixii ilaahay faral yeelay waxna ku dari maayo waxna ka dhimi maayo marka calaa hada laa ishkaal haddaba haddii la yidhahdo sunnayaasha qofku hadduu dee ka tago oo sunnaba aanu la iman culammadu waxay yidhaahdeen waa oo uu daa'imo inuu sunnayaasha ka tago waa madmuun bay yidhahdeen waa arrin lagu dhaleecaynayo marka sidee nebigu u yidhi aflaxa in sadaq waxaa laga tilmaamayaa bay culammadu yidhaahdeen yacni hadduu faralladii dhammaystiro aan nuqsaani kaga dhicin ila waxa weeye sunnayaashu faralkay u dhammaystirayaanoo wixii ka dhin maa loogu buuxinayaa ee haddii aanu waxba ka dhimina u dhammaystiro oo sidaa u dhammeeyo walow xaalkiisaa laga fiicnaadoo yani nooc damiya ha ku sugnaadee haddana waa gudbaya waa baasayaa falaaxu martabaduu noqonaya dee mid waxaweye kaamila iyo mid naqsi ku sugan yahay mid walba waa jiraan iminka ardayga imtixaanka gala dee hadduu marka kala barhkii dhaafo dee waa baasay ya qad faaz dee hadduu waxa weeye sagaashan iyo keeno oo mumtaaz uu noqdana ama dhowr iyo sagaashan uu keenana dee waxaweye waa baasay haddana baasitaankii dee waa kala horreeyaa marka waxaa laga tilmaamayaa intaa haddaad la timaado dhici maysido yani marka waciid iyo cadaab ku mutaysan maysid haddaad waajibaadkii dhammaystirto muxaramaadkana ka dheeraato walow naqsi xaaladaada ha ku sugnaadee muraadka looga jeedaa saas yadaa weeye halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk